الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan intii muddaa soo warnay silsilada mukhtasaraadka fiqiga shaaficiyada waxaynu ka soo bilownay kitaabkii ugu yaraaye safiina safiiraha ah kadib waxaynu soo marnay kitaabkii labaad ee la dhihi jiray maka mucaayad wataqriib ama mukhtasara bishujaac loo yaqaano waxaa saddexaadanu soo marnay manduumadii la ku kabaydahay minaraslaam iska lahaa ee safarku sugan ufiqi ahay caawa waxaynu ka bilaabaynaa kitaabkii afraad oo ah kitaabka cumdat saali waa cumdat naasik kitaabka cumdat saali waa cumdat naasik wuxuu matalayaa qofka mukhtasaraadkii hore fiqiga soo akristay marxalad isbedel ah laakiin isbedelku uu tallaabooyinkiisii hore joogay mukhtasaraadkii hore waxay isku raacsanayeen saddexdii hore aynu soo marnay inay hal waj keliya ama hal qawliyo keliya ah ama hal xukun waa khilaaf jirin masaa'ilka xukunkooda madhab ahaan la sheego laba kutubta madhabkuna dhowr qaybood asaas ahaan laba isku noqonaysa mukhtasaraad hal qowl sheega iyo kutub intaa ka badan khilaafka madhabka dhexdiisa ka jira tilmaama iyo kutub intaa kasii saraysa oo kutubul khilaaf oo aqoon jiray waagii hore haddana magac kaloo muqaaran loo bixiyey kutubtaa hore kore fiqil ama muqaaranka intaan la gaarin baa qofku madhabka marka u horeysaba khilaaf ma xamili karo marka waxoogay dhowr kitaab intuu maro jumlo badanoo masaa'ilkii madhabkaana uu soo maro baa si tartiiba waxaa kor loogu qaadaa sidii qof mustawihiisii aqoontiisa madhabku kor u soo kacday in culimmada madhabku masaa'ilka ay isku khilaafeen uu gudbo kitaabkani haddaba wuxuu matalayaa qofkii intii hore soo maray masaa'ilkii halka qowl iyo jasmiga keliya wada ahaa in masaa'il kooban si koob kooban khilaafkii culimmada lagugu tilmaamo si kitaabka ka dambeeya aad ugaga gudubto khilaafintaa ka badan oo masaa'il badan fuqahada madhabka iyo shaaficiyada dhexdooda ka jira saa darteed kitaabkan waxaa ka dambeeyaay ee calaa haadihi ariiqa waa kitaabka minhaaju nawowi manhaaju nawowina waa kutubta khilaafka madhabka dhexdiisa ah uu ka mid yahay isagiyo kan kale ee ka weynee rawdahaba asaan waxyar kadib tilmaami doona insha allahu tacaala intaa waxaan rabaa inaan idhaahdo marxalad kala guuro waxaa weeye la bilaabaya in la muujiyo in fuqahada shaaficiyadu masaa'ilka qaarkood ay isku khilaafsan yihiin oo aanay midaysnayn aragti iyo tarjiixaad kala duwanna ay qabaan taasi waa masalada kitaabkani marxalada uu matalayo diraasadeenna fiqiga shaaficiga masalada labaadeen baraarujinayna waxaa weeye kitaabkani wuxuu ina dhihi doonaa masaa'ilka tarjiixaye khilaafka laba imaam buu ku koobnaan doonaa oo kale ah alimaam abulqaasim alraafici iyo alimaam abu zakariya annawowi raxmat ullaahi calayhima jamiican haddaba labada aimada ah laftoodu waxay matalayeen taariikhdii tasalsulkee fiqiga shaaficigu uu soo maray marxalad ka mida ah bay matalayeen waxayna qaateen kaalin iyo dawr intii ka dambaysay fiqiga shaaficigaah raad aada u weyn ku reebtayoo aan wax badan iyadii la dhaafin walow waxyaaba ka dambeeyeyna ay dhaceen si masalada haddaba dowrka imaamu raafici intaynan taraajimta ninka cumdaha leh iyo waxaleh aynan gaarin shuruuxdiisa baa wax yar waxaynu tilmaamaynaa dhowr arrimood fiqiga shaaficiga masiiradiisu markay soo bilaabatay min imaami shaafici ardadiisuna fiqigii shaaficiga ee imaamkooda inay qoraan ay bilaabeen laga soo bilaabo laba boqol iyo afartii xilligaa laga soo bilaabo ilaa xilligaa imaamka abulqaasim araafici ay soo gaadhaan oo ka mid ahaa horaantii qarnigii shanaad ilaa imaamu nawowi laga soo gaaro oo ah qarnigii toddobaad labadaa qarni gudahooda intii ka horeysay fuqahada shaaficiyada iyo fiqiga shaaficigu aada buu u fiday dowladana way qaateen oo madhabkay qadaha iyo xukumkay ka dhigteen laba meelood buuna ugu badnaa waxaa la yidhahdaa sharq alcaalam alislaami marka masar iyo eriyadeeda laga reebo shaam ilaa xijaaj ilaa ciraaq saldhigga eriyadan caalamulcarabina wuxuu ahaa halka saldhigga iyo xudunta waafiqiga shaaficiyada ciraaq iyo baqhdaad bay ahaayeen waana tii la baxday ariiqada fuqahaa ama ariiqat lciraaqiyiin la baxday qaybta labaad waxay ahayd bariga oo dhulkii war xilligaa la dhihi jira ay magaca u qaaday khuraasaan ama khuraasaan dheh ama sindi dheh ama bilaadu maa waraaa nahri dheh markii haddii lasii qayb qaybiyo khuraasaan waxaa soo gelaya wadamadan ilaa iiraan ilaa bakistan iyo afghanistan dhulalkaasoo dhan baa khuraasaan soo gelaya waxaana ku sii xigay dhulalkii kale ee bilaadu maa waraa annahrio hadda jamhuuriyaadkan soofiyeetka iyo qawqaaz iyo waddamadaasoo dhan ilaa adrabijaaniya ay gelayaan dhulkaasoo dhan baa waagii hore fuqahada shaaficiyadii aada ugu faaftay saldhigooda ugu weyna magaalada marwa la dhihi jiray oo hadda afghanistaan gudaheeda dhacda ay u ahaan jirto magaalooyinkii abulmacaali aljuwayni iyo waalidkii iyo xuseyn marwasi iyo raggii kale fuqahada ay fadhihi jireen ilaa imaam alhazaali iyo raggii lamidka ahaa muddo dhowr boqoloo sano afar boqoloo sano qiyaastii ah unbay culimmada faashaaficiyada intaasoo meelood kala jooga isdihaalka iyo taranka aada u badan iyo wax soo saarka fiqigii aada u badanna sameeyey waxay keentay asbaab asbaabtii marka koowaad waxaa bilaabatay ariiqadii tafaquha iyo furuucda iyo masaa'ilka mustajadada ee cusub ama imaamulmadhab uunan ka hadlin in la haleeshiiya madhabka imaamu shaafici oo masaa'ilkii takhriijaadka iyo fuqahadii raggoodii sare asxaabulwujuuha ay soo baxeen bay ahayd markii laba madhab baa ariiq baa soo kala baxday marka alariiqa alciraaqiya waariiqa alkhuraasaaniya la yidhaahdo labadii ariiqoo muddo kadib raga aima oo fuqahadii shaaficiyada ah baa isku soo celiyey qaarkoodna ay ka soo jeedeen fuqahada khuraasaan laakiin ay ciraaq iyo waddanka yimaadeenoo ariiqadii ciraaqiyada ay barteen qaarkoodna asalkoodu ciraaq ay ahaayeen laakiin xagga intay tageen khuraasaan iyo fuqahadoodii kale la kulmeen baa ariiqo waxaa timid in la isu soo dhoweeyaah ariiqadaa afar nin baa ka mid ah ragga baarisiinta ee ugu cadcaddaa ee ariiqadaa sameeyey taariikhahaan waxaa ugu da'weynaa alimaam abu albayhaqi raximah llahu tacaala bayhaqi halka uu ku dhashay iyo halka marka dambe uu ku dhimanayo uu joogay bayhaq magaalada la yidhahda gobol dhilkan dhinaca naysaabuur iyo qawqaas maa waraa nahri wey ilaa dhinaca jamhuuriyaadka wey isaguna qaybtii dambe qarnigii afraad ilaa nuskii hore qarnigii shanaad buu noolaa ilaa saddex boqol siddeetan iyo afartiina waa dhashay afar boqol konton iyo sideediina waa geeriyooday isagoo toddobaatan iyo laba ilaa toddobaatan iyo saddex dadiisu tahay isagoo hab dhinac buu xoogga saaray marka ilaa ciraaqna wadda waa waa ku yimid nin imaam xadiidka iyo riwaayaadka waasicil itilaaca buu ahaa fiqiga shaaficiga ama ciraaqi ariiqadiisu ha noqoto ama ha noqoto ariiqadiisu khuraasaaniya usuushan loo celinayay imaamu shaafici laga dhaxlay inuu asaaniideedii iyo meel saaro adiladii madhabkana uu meel saaro labadan kitaaba hadda ugu mashhuursan buu leeyahay asunan kubraa lilbayhaqi haddaad akrido waa dalaaishii iyo adiladii fiqiga iyo masaa'ilka imaamu shaafici iyo kitaabkiisan kale macrifatu sunani walaathaari can ilimaam shaafici waxaa kaloo masaa'il badan istisnaadkeeda iyo fiqhigeedu ku yaallaa kitaabkiisa manaaqib imaam shaafici ee labada mujalad lagu taabacay iyo kutub kale u leehayba imaam shaafici kaalintaa markii uu beheqi kaalintaa markii uu qaatay furuucdii la salaynaya waxay heleen raggii zamankiisii iyo ardaydii ka dambaysay waxyaabo badan oo mustanadaad iyo usuul ay wax ku dhisaan oo fuqahadooda in badan ka maqnayd ilaa imaamulxaramayn laga soo guuriyey inuu yidhaahdo shaaficiye haddaan nahay nin kastaba imaamu shaafici baa abaal ku leh bayhaqi marka laga reebo oo bayhaqi isagu isagaaba shaafici abaal ku leh oo xutaray raggii soo gaaray imaamu lbayhaqi waxaa ka mid ah alimaam abu isxaaq ashiraazi oo saddex boqol sagaashan iyo saddexdiina dhashay ilaa afar boqol toddobaatan iyo lixdiina dhintay da'na ka weynaa ka fuqaha iyo nudaarta shaaficiyadana ay ismucaasiriin ahaayeen suxbana ka dhexaysay abulmacaali aljuwayni raximah llahu tacaala abulmacaali aljuwayni imaamu lxaramayn xilligaa wuxuu ahaa marjica fuqahada shaaficiyada ee fii bilaadi khuraasaan oo magaalada mar wuu joogay imaam abusxaaq shiraazina fiqhiga shaaficiyada marjicooduu ahaa oo wuxuu fadhiyay baqhdaad markii shiraazi uu safray ee marwe uu tegey dadka faraskii la saaray dadka hogaanka hayay kabihiisana gacanta ku waday baa waxaa ka mid ah abulmacali juwayni oo uu lahaa inuu ninkani fuqahada shaaficiyada yahay nana soo booqdo kabihiisana aan qaadaa waan ku faanayaa dhihi jiray kulamada ziyaaraadka iyo tabaadulka culuumtu wax badan buu taray abu isxaaq shiraazi marka kitaab buu qoray wuxuu isku dayey labadii ariiqa inuu isu keeno markaasuu wuxuu alifay kitaabkiisa almuhadab la yidhaahdo abulmacaali aljuwaynina si intaa ka waasicsan buu isku dayey labadii ariiqa inuu isu keeno wuxuu qoray kitaabkiisa la nihaayat lmalab fii diraayat lmadhab fiqigii haddaba abulmacaali aljuwayni waxaa afreeyey oo ka xambaaray oo arday laasimay ahaa ciraaqna yimid oo fiqhigii abu isxaaq shiraaziya wax ka xambaaray alimaam abu xaamid ilghazaali oo kitaabtiisa saddexdaa qoray alwajiiz walwasiit walbasiit saddexdaa qoray wajiiz baana loogu jeclaa haddaba imaam alghazaali wuxuu khulaaseeyey imaamkiisii sheekhiisii abulmacaali aljuwayni nihaayat lmalab fii diraayati madhab buu khulaaseeyey idaafaadna baa ku daray labadii areeqee ciraaqiya iyo khuraasaaniyana waa isu keenay alimaam abusxaq shiraazina labadii ariiquu isu keenayoo almuhadab buu qoray intii labadoodaa ka dambaysay labadoodana abcan abusxaq shiraazi ba aada uga weynaa bal sheekhiisii abulmacaali juwayni buu ka weynaa lan abumacaali juwayni marka uu dhalanayo marka abulmacaali juwayni dhalanayo abu isxaaq shiraazi labaatan iyo lix san u jiraa marka waa ka weyn aad bugan weyaan ninkaasi labaatan iyo lix sano jiray markab ilmacaali iljuwayni uu labaatan gaaree markaa uun masaa'il inuu sheega u isku dayayaay ninkani afartan iyo waxoogay oo cimrigiisii horay usii badanayuu sii marayaa amaa ise ninka la yidhaahdo haddana laakiin geerida labadooda wax yar bay kala dambeeyeen oo laba sano ka dambeeyey ninka la dhaha macalin juwayni baa laba sano ka dambeeyey ajashiya geerida abshaaq shiraazi oo macalin juwaynina kontan iyo sagaal buu ku dhintay ninkan abshaaq shiraazina siddeetan iyo saddex ama siddeetan iyo afar sano ku dhintay dhinac markaad eegta geeridu waa rag isku waktiya dhintay laakiin dhalashada markaad eegta ninku ninka aad buga weynaa ninka maxamid alghazali isagu afar boqol iyo kontonkii buu dhintay bayhaqi geeridiisoo sideed sana ka laaban tahay labada ninna waa soo gaadhay bal wuxuu laazima abulmacaali aljuwayni isagoo konton iyo shan jirana abuxamid alghazaali waa dhintay oo shan boqol iyo shantii buu dhintay intaa kadib dalabadii fiqiga shaaficiga iyo fuqahadoodii kutubtii badda ahaydee la qoray laba kitaab baa aada ugu soo khulaasaysay wajiiskii ghazaali iyo muhadabkii shiraazi hazaali labada ariiqa ha jamciye khuraasaaniyiin buu ka soo jeedaa shiraazina ha jamciye labada ariiqee ciraaqiyiintu ka soo jeedaa labadaa kitaab kadib waxay noqdeen si imaamu nawowi majmuuca muhadabka markuu sharxaya muqadimada majmuuca uu ku sheegayo qaarna ku ishaaraya muqadimada rawdatu aalibiinka wuxuu leeyahay labadaa kitaab bay cakafa calayhim aulaabu laakiin fii nafsi waqti hal mushkilaa jirtay fuqahada kutubtay qoreen shaaficiyadu aad bay u farabadatay afar qarni iyo wax ka badanna ijtihaadaad iyo takhriijaad iyo wujuuh badan ay leeyihiin iyagoo dhul kala fog iyo zaman kala fog iyo masaa'il kala duwan ay qabsadeen intabana madhabka loo nisbaynayo ikhtilaafaad badan baa yimid takhriijaad daciifaa yimid ikhtiyaaraad shaaddaa yimid tarjiixaadkii madhabkaa la isku khilaafay waxay u baahday in la kala shaandheeyo ninka kala shaandhaynayaay waa nin kutubta kumayaalka iyo boqolaalka ah ee la qoray iilaacooda lahoo istiicaabay wey mas'alada ayaa qabanaya iyadoy taagan tahay bay aimada yimaadeen markaynu soo khulaasayna haddaba dowrkii raafici iyo nawowi ay qaateen ee kala shaandhaynta madhabka ahaa waxaan dhihi karnaa waxaa ugu horeeyey isku soo duuga madhabka abu xaamid alghazaali oo alwajiiz qoray gaar ahaan kitaabkiisa alwajiiz iyo abu isxaaq ashiraazi gaar ahaan kitaabkiisa almuhadab labadaa waxbay soo dhoweeyeen ad bay u soo dhoweeyeen masaa'ilkii waxaana la dhihi karaa tahdiibkii iyo tanqiixii koobaad ee madhabka iyo jamcigii duruqdiisa labadaa nin baa qaaday laakiin weli khilaafaadkii way baaqi yeeleen khilaafaad badan bay baaqi yeeleen iyo ikhtilaaad iyo tarjiixaad kala duwan masaa'il badanna tarjiixa usha si cad uguma inaan dhufanin oo khilaaf intay xikaayoodeen bay ka tageen masaladii sidaa ahayd saddex mushkiladood baa timid kow kutubtii oo fara badan oo ikhtiyaaraad badan oo aaraashaadaa ay ka buuxaan laba kutubtii oo aada u kala firiirsanoo in la uruuriyo lafteedii u baahan iyo masalada saddexaad maxaa raajix filmadhaba ah oo la isku khilaafay dowrkaa sidii loo kala shaandhayn lahaa ninka koowaad ee u istaagay ee dambe kadib abu xaamid iyo abu isxaaq wuxuu ahaa abulqaasim iraafici raximahu llahu tacaala abulqaasim iraafici wuxuu ka soo jeedaa magaalada qaswiin alqaswiini baa la yidhaahdaa alraaficina waa la yidhaahdaa alqaswiin marka la yidhaahdo de waa dhug gobol gobolada iiraan ka mid ah oo dhinaca galbeed kaga aadan magaaladan caasimadda ee tahraan wey qaswiinna markii hore bilaad waasica la dhihi jiray haddana baddan shidaalka badan baa lagu magacaabaaye bayababkii ay nimanka reer galbeedku ka kaxaysteen ee taalibaan loo baabi'iyey afghanistaan la dhex mariyey raafici marka la yidhaahdo laba eray baa la isku qabtay jamaahirta culimmadu waxay u badan yihiin nisbadiisu inay tahay ilaa raafic ibni khadiijin radi allahu canhu wa ardaahu saxaabigii ahaa raaficigu halkaa raafic ibni khadiij inay ka socoto culimmada qaar baa waxay qabaan inayna halkaa ka soconin oo tuulo yaroo qaswiin korkeeda ahayd oo raaficaan la dhihi jiray in loo tiirinayo qaar culimmadu waxay soo gurinayaan sida dahabi oo kaleeto fi siyar tarjamada raafic markuu ka hadlayo inay culimo badan arkeen imaamu raafici bikhaihi inay nisbadu ilaa raafic ibni khadiij tahay aimo reer qaswiin ahaana ay inkireen inay tuulo raaficaan la yidhahda dhulkaa ku taallo ay diideenba saas darteed jamhuurtu waxaa loo badan yahay raafic ibni khaliij in loo tiirinayo reer qaswiin buu ahaa imaam wuxuu ku ahaa fi lxadiidi wاtafsiiri wاlfiqhi wالzuhdi intaba imaaman buu ahaa lagu daydo waxaa la yidhahdaa haddii imaamu nawowi iyo imaamu raafici la isbarbar dhiga fii macrifati alxadiidi wadiqati fiihi abulqaasim araafici baa kaga sarreeya imaamu nawowi calaa jalaalati imaami nawowi uu xadiidka iyo tawtuulu barabaarica uu ku yahay aad u sarreeyo haddana raafici baa kaga sii sarreeyey kitaabtiisana way ka muuqataa cinaayad ta'liif ma siinin fi lxadiidi laakiin fiqigiisaad ka muuqataa inta istidlaalaad uu keenayo iilaaca xadiiigay uu leeyahay imaamu raafic haddaba kutubtii uu ururiyey uuna kala shaandheeyey markii uu eegay labadan kitaab kan wajiiska iyo muhadabkana wuxuu door biday oo fadilay kitaabka wajiiskaah lisabab waaxid wajiisku wuxuu ka dambeeyey muhadabka muhadabku wuxuu bimansilati shaykh ugu aadan yahay abulmacaali ljuwayni oo shaykhii ghazaali ah marka macaali ljuwayni baa ka faa'iidaystay shiraazi fiqigiisii oo nihaayatulmalabka ku daray abu xaamid alghazaalina waa ka faa'iidaystay kaa iyo kanba waa ka faa'iidaystay saa darteed ariiqada iyo qaabka uu khulaaseeye u jamciyey waa aad buu ugana fududaa ugana daqiiqsanaa kii abu isxaaq shiraazi walidaalika labadan imaam ee dambey imanaysaay kanay xoogga saareen walow nawowi uusan dayiicin ninkii ahu isxaaqi shiraazi kitaabkiisa saddex kitaab buu qoray marka ninka la yidhaah laba kitaabbaa ugu mashhuursan saddex buuse qoray abulqaasim araafici kitaab matni khulaaso oo wajiiskii uu ka khulaaseeyey tarjiixaadkood almuxarar la yidhaahdo wey hadda mar dhow baa la taabacay kitaabkiisi intii hore makhtuud buu ahaan jiray marna wuxuu sharxay wajiiskii oo madaahibtii iyo ijtihaadaadkii uu isugu keenay oo wuxuu bixiyey fatxu lcasiiz bisharxi lwajiiz waana kitaabka la magaabaxay asharxu lkabiir ee axaadiistiisii ay takhriijiyeen ibn iyo ibn alcasqalaani haddaba kitaabkii muxarar ahaa waa ka imaamu nawowi uu ka shaqayn doono alaiizna fatxulcasiizna isna imaamu nawowi baa gadaashii ka shaqayn doona asharxu sagiirna waa sameeyey oo wajiiska uu sharxay juhuuddiisii oo dhan wajiis buu isugu geeyey inuu waxna ka tasxiixiyo waxna uu ta'kiidiyo waxna uu khulaaseeyo matni haddii la rabay khulaaso ah muxarar buu sameeyey masaa'il baase lagu qabsan doonaa haddii la rabay kitaabkii in la sharxo oo ishaaraadkiisan aaraad iyo ijtihaadaadka uu ishaaraya la furfurana fatxulcasiis buu ku sameeyey fatxulcasiiska wuxuu ku daray marka istidlaalaadkii bayhaqi uu adilada ururiyey iyo wixii idaafaad uu ku dari kare u tiirin kar ku lamaanayn karay buu fatxulcasiiska dhexgeliyey istidlaalaadkii adiladii adiladii laba nin baa inoo kafaala qaaday oo ka shaqeeyey midka koobaadi waa alimaam ibnu mulaqin wuxuu alifay kitaabkiisa la yidhaahdo yaa ii sheegi kara haye albadru lmuniir fii takhriiji axaadiii sharxi lkabiir ilaa toban kob iyo toban mujalladoo waaweyn baa lagu daabacay axaadiitii takhriijintoodii iyo xukunkoodii iyo tafaasiishooda buuxay kitaabkeena waxaa inoo sii khulaaseeyey alxaafid ibn xajar casqalaani kitaabkiisa talkhiis alxabiir waa khulaasa albadr lmuniir wey imaamun laakiin mulaqin laftiisu intaa kuma dayne isaga laftiisu kitaabkiisa waa khulaaseeyeyo khulaasat lbadri lmuniir kitaab la yidhahduu qoray kadib markuu imaamu raafici aada u soo dhoweeyey masaladiina aada u soo ururiyey baa imaamu nawowi raxima allahu tacaala gadaashi yimid isma soo gaarin imaam nawowi raafici raafici marka uu dhintay lix boqol labaatan iyo saddexdii ayuu nawowina lix boqol soddon iyo kowdii dhashay fatra udhaxaysa toban sano ku dhow kasa yar baa udhaxaysa ilaa sideed sagaal sano markii uu sii mootan yahay raafici baa imaamu nawowi dhashay raximah llahu tacaala imaamu nawowina halkiibuu kasii ambaqaaday isna dhowr kitaab buu qoray amaa muxarar iyo masaa'ilkii uu ku haystay wuxuu ku khulaaseeyey tarjiixaadkiina ku khilaafay dhowr iyo konton mas'alo kitaabkiisa alminhaaj minhaajku haddaba halkaa waxaad ka garatay nihaayat lmalab wajiiz baa khulaaseeyey wajiizna muxarar baa khulaaseeyey muxararna minhaaj baa khulaaseeyey kitaabkeennana muxarar iyo minhaaj buu daba socdaa caawa aynu bilaabayno imaamu nawowi sharxulkabiirkiina isagoo adiladii iyo tafaasiishii laga reebay si fiqi iyo aaraa iyo ijtihaadaadkiina loo dhigay buu wuxuu ku soo khulaaseeyey rawdatu aalibiin rawdatu aalibiin sharxu fatxulcasiis khulaasadiisa wey intii laakiin imaamka uu ku gaabsaday kuma gaabsanee kitaabkii kalena rag baa u khidmeeyey shuruuxdiisana muhadabkii shiraazi laba kitaab baa ugu caansan mid waa kitaabka cumraani ninkii yamaniga ahaa albayaan wuxuu sharxayaa muhadabka shiraazi kadib waxaa sharxay imaamu nawowi oo ka dhintay isagoon dhammaystirin mawsuucadiisa fiqhiga ee almajmuuc oo sharxulmuhadab ah muqadimadiisana culum badan oo naaficah baa ku taallo aalibku inuu akriyo aan wax badan uusan ka maarmin imaamu nawowi raxmat lla isna dowrkaasuu qaatayo masaa'ilkii raafici uu tarjiixiyey khilaafka madhabka laakiin tarjiixiisu uusan asiibin sawaabkii buu ka daba tegey labadoodii haddaba haddii ay tageen kutubtaasay inooga tageen waxaan cimri waxaa ka dambeeyey isbedelaa gadaashood dhacay iyaga gadaashood isbedelo badan baa dhacay masaa'il cusub baa yimid imaamu nawowi iyo ragganna rag aima a la noolaa laftoodu ikhtiyaaraad lahaa aimadaa la nooleed noocyo badan bay isugu jireen qaar muyuulkooda iyo janjeerkoodu xadiid yahay oo aimo muxadisiina oo fiqiga shaafici ka qaadatay sida ibnu daqiiq alciid iyo alxaafid lmundiri alxaafid ibnu salax iyo raggii ka dambeeyey alxaafid ibnu kaiir iyo ciraaqi iyo waliyulciraaqi iyo wiilkiisi waxaan leeyahay abulfadl alciraaqi iyo wiilkiisii waliyudiin alciraaqi iyo ibnu xajar alcasqalaani nuuridiin alhaytami alxaafid ilmizi iyo axaafi ibn mulaqin alxaafi ibalqiini siyuui sakaawi rag badan oo xadii tawajuhoodu yahay fuqaha shaaficiyana oo ikhtiyaaraad lahaa qaarkood ay isku dayeen in fiqigan taqliidka iyo ijtihaadkan la mamnuuca inta laga saaro ijtihaadkii dib loogu noqdo sida alciz bn cabdisalaam iyo abu shaamat almaqdisi ee almu'amal fi raddi ila amri اlwal qoray kitaabka ila mri awal wuxuu ka hadlayaa taariikhdii fiqiga iyo fuqahadii dambe tacasubka iyo taqliidka ay u bateen iyo inay habboon tahay sidii ariiqadii fuqahadii hore in loo noqdo oo ijtihaadka baabkiisa la furo wixii daciifana cagta lagu dhufto maslada abushaama u qayla dhaaminaya rag badan baana la qabay kadib waxaa timid khadamaad badan oo imaamu nawowiya ka dambeeyey oo fiqiga shaaficiga rag badan ay u khidmeeyeen waxaa ka mid ah najmudiin ibni rifca oo imaam bayhaqi soo gaadhay ninka la yidhahda nawowi raggii soo gaadhay waxaa ka mid ah raggaas culimmadii ahlu subki ataaj subki ataqiy subki labadii bahadiin labadii albahaa subki la yidhahda labada ah ilma adeertana ahaa abulbaqaa iyo ninkii kale waxaa kaloo ka mid ah jamaaliddiin isnawi oo isana raggii raggaas soo gaadhay aan ahayne laakiin gadaal ka yimid asiraaj lbulqiini baa kamid ah ibnu xajar shaykhulislaam uu ku ilaaqo shaykhulislaam zakariya ansaari baa yimid waxaa yimid shihaabudiin iladraci raggii ka mid kahaa baa yimid badrudiin izarkashi baa yimid ikhtiyaaraad bay kadib yeesheen ikhtiyaaraadkoodii dambe waxay keeneen in haddana mar labaad madhabkii in la kala shaandheeyo uu baahdo waa dowrka ay imanaysa marxalada ay dowrka ciyaarayaan ibnu xajar alhaytami iyo ashihaab ramli atanqiix aani ama aali la dhihi kara wey intaa wixii ka dambeeyey ikhtiyaaraad mutaakhiriinoo xawaashii bay ku soo urursatay intaan la soo gaarin fiqiga shaaficiyadu inuu jumuud sameeyo fadhiisto hal masalo aan intaa kusoo gabagabeeya marxalada masiirada waxaan uga jeeday sida kitaabkani ku yimid si muujazaan u ishaari doonaaye fiqiga shaaficiyadu waagii hore ilaa salaaxiddiin ayuubi laga soo gaaro intishaar kuma lahayn bacda alimaam shaaficiyi wax yar kadib ardi misra uu ka inqiaacay hal sabab buu lahaayoo baarisa keligiina ma ahayn faaqaha fiqhiga ahlu sunna oo dhan baa ka guuray masar markay nimankii cubaydiyiinta ee baatiniyiintaa qabsadeen bay fiqhulbaaini bay u nusreeyeen fiqhu sunna oo dhanna way kala dagaalameen markii salaaxiddiin alayuubi oo shaafici ahaa uu karkaarka weydaariye ka tuuray wuxuu madaaris laba madrasaa u dhisay fiqiga shaaficiga madrasa salaaxiya oo salaaxadiin loogu magacaabo daray iyo madrasa alayuubiya waxaan leeyahay madrasadii la dhihi jiray annaasiriya oo isna magacyada alqaabta waxay ka mid ahay salaaxudiin almalik annaasiri la dhihi jiray labadaa madrasoo aada u waaweyn baa durbo bilowday oo fuqahada shaaficiyada ahayn labaatankii sano ee uu noolaa salaaxudiin alayuubi aaggaana madaxda uu ka ahaa haddaba ninka kitaabkeennan leh markaan dib ugu soo noqonno ibnu naqiib ilmasri raximah llahu tacaala oo reer masar ahaa kitaabkan cumdatu saalik wa cudatu naasikna qoray wuxuu dabagalay oo daba socdaa tasxiixaadkii nawowi iyo raafici wuxuuna xoogga saarayaa oo door bidayaa oo inta badan uu qaadanayaa tasxiixii nawowi laakiin marmar buu khilaafka sheegayaa haddii uu tasriixiyey haddaba nawowi baa tasriixiyey macnaheedu waxaa khilaafay raafici wey hadduu ku yidhaahdo waa qiila oo khilaaf xikaayoodana qiiladaa hadalka ikhtiyaarkii raafici bay ku socotaa marka bidaayatu ishaarati ila alkhilaaf almadhab halkaa wey laakiin labadaa nin ikhtiyaarkoodii iyo tanqiixoodii buu daba socdaa isagu tanqiixan labaad waa ka horreeyey raximah llahu tacaala jumlada mujazadaa kadib haddaan ka baxo waxaan ka hadlayaa ninka la yidhaahdo ibnu naqiib ilmasri saaxib ulcumda ninka iskaleh saaxibulcumda ninka iska leh dhinac marka laga eego daragaa taqaanaan buu arday u ahay oo soo gaaray waxaa la isaga dhalashadiisu toddoba boqol iyo labadii miya mise toddoba boqol iyo lixdii buu dhashay geeridiisuna toddoba boqol lixdan iyo sagaalkiibay ahayd toddoba boqol lixdan iyo sagaalkiibay geeridiisuna ahayd taraajim badan buu leeyahay xataa ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa addurarul kaamina tarjamo aada u qiimo badan buu u sameeyey ninka la ihahdo sakhaawi tarjamo aada u qiimo badan buu u sameeyey nin kale kitaabkiisa addaw laamic imaamu shawkani kitaabkiisa isnaba tarjamo aada u qiimo badan buu ugu sameeyey taraajimta waa dabaaqaatu shaaficiyana ibnu subki iyo ninka isnawi la yidhaahdi iyo taraajim badan bay u sameeyan xata sinawi me waxaa leeyahay ibn qaadi shuhba taraajim bay u sameeyeen ninkani reer qaahir uu ahaa muddada uu noolaa ee cimrigiisu waa iska lixdan iyo toddoba miyaa mise waa lixdan iyo saddex intaasaa la isku khilaafsan yahay cimriga uu noolaa ee ku geeriyooday cudur daacuun oo xilligaa meesha ka dhacay buuna u dhintay ninkan fiqiga shaaficigaa kutub buu ku leeyahay isagu asalkiisu waa nin roomaana aabbihiina wuxuu ahaa dadkii iyagoo yaryar nasaaradii antaaki iyo shaam lagula dagaalamay dadkii laga soo qabsaday buu ahaa aabbihii oo yar baa umarada qayb u raacay addoommadii raacay buu ahaa nin xukun iyo maamul baa loo tarbiyeeyeyo wuxuu wakiil ka ahaa arrimo badan buu wakiil uga ahaa iyo iridda loo maro buu bacdu umara ahaa markaasuu annaqiib la baxay lafdiga ilaamaanaysta iyo taytalka naqiiba halkaasuu ka raacay aakhirkiisiina shaqooyinka intuu isaga tegay buu zuhdi iyo cibaado u go-ay wiilkiisana sidaasuu ku tarbiyeeyey min bidaayatihina nin caalim oo aada u cilmi badan buu noqday kutubtiisa laba kitaab baan madhabka ka haynaa hadda intaanu waan akriyay an arkay mid waa kanoo cumdatu saarigan weeye midna minhaajku ku sharxayaayo asiraaj calaa nukati nukati minhaaj ilaa ko iyo toban musaaal mise ko iyo toban mujalad oo yaryar baa lagu daabacay oo madkuucuya waa yaallaa labada kitaab baa kutubtiisa waxaan lehay sagaal mujalad axmed ibn cali ibn alfadli nin la yidhahdaana taxqiijiyeyo isagana waa yaallaa waxaan filayaa xilli dhowr sano laga joogo afar ilaa shan sano laga joogo baa la daabacay kitaabkaasi haddaba ninkan kitaabkan lihi ragga waa raggii aimada fiqiga shaaficiga waktigiisii looga dambeeyey buu ahaa kitaabkiisan shuruux buu leeyahay marka waxaan kusoo gabagabaynayaa muqadimada kitaabkan shuruux badan buu leeyahay isaguna shuyuuq badan buu lahaa isaga ragga shuyuukhdiisa ahaa qaar ibnu sayid innaasi baa ka mid ah ninka tirmidiga iyo sharxaye alikhtiraax fii fani istilaax iska lehe wa qaala alxaafid alyacmuri la yihaahdo baa shuyuukhdiisi ka mid aha waxaa ka mid ah ragga shuyuukhdiisii fi lxadiiah ibn cabdilhaadi raggu wax ka qaatay bay ka mid ahaayeen nin la yidhahdo abubakr ibn alqamaax oo ardadii alciz ibni cabdisalaam ee fiqhiga ahaana ragga shuyuukhdiisa fi lxadiii buu ahaa fi luqati abu xayaan iyo nin raggii soo gaaray buu ahaa abu xayaan tawxiidi iyo abulxasan ibn mulaqin ninkii la dhihi jiray iyuu ahaa fiqhiga subki ibn raggii soo gaaree fiqiga ka qaatay buu ahaa isaguna marka raggaa fara badan ardadiisii alxaafid alciraaqi iyo wiilkiisa absurcat alciraaqi iyo nuuruddiin ilhaytami iyo waxay ka mid ahaayeen ardaydii ninka cumdatu saaliga iska leh ibnu naqiib ilmasri raximahu llahu tacaala marka nin rag badanna soo saaray rag badan oo moo ajillaana arday usoo ahaa buu ahaa kitaabkiisa shuruuxda inta anigu aan arkay waa saddex waxaan maqlayna waa afar aqdam sharax ugu horeeyey oo kitaabkan aanu u maqalaay waa la taabacay baa la yidhi laakiin tabcadiisi inay dhammaatay garan maayo ciddii haysa waa jeclaan laha inaanu isarka arko waa kitaabka tashiil masaalik ilaa cumdati saalik ama bisharxi cumdati saalik nin waxaa iskale la yidhaahdo raggii mutaqadimiinta ahayo maxamed ibnu cabdilmuncim jawjari nin la yidhahdaa iskale jawjaligaasi waa nin dhashay sideed boqol labaatan iyo kowdii sideed boqol sideedan iyo sideetan iyo sagaalkiina dhintay oo ardadii xaafid ibnu xajar ka mid ahaa aqraanna ay ahayn alimaamu sakaawi raxmat ullaahi calayh waa ninka sharxay sidoo kaleeto irshaadkii ibnulmuqri irshaadka fiqiga shaaficiyada irshaadkaasoo lagu soo ikhtisaariyey alxaawi lilmaawardi sidiisaba ikhtisaar aad u adag weeyo dhagxan meel farfadhidaa way irshaadku xadaun ka khabatin iyo markuu yidhaahdo baa lagu wareeraa dhagxan aad ikhtisaar ah weeye walow culimmada fiqhadii aad u jecel yihiinoo shawkani ay ammaanayaan kaana wuu sharxay laakiin laba daabicin bay leeyihiin kitaabkiisa tashiilu lmasaalik ilaa ilaa umdati saalik ama sharci cumdati saalik marka ninka faydulilaahi maalik liraa uu ka hadlayo wuxuu leeyahay waa la daabacay waxaana lagu daabacay gobolka milibar la yidhaahdo milibarna waa bartamaha hindiya wey milindia ka mida waxay caan ku ahaan jirtay waxyaabahan filfishya laga keeni jiray marka milibaari haddii lagu yidhaahdo ninku halkaasu ka soo jeedaa ama muddo deganaa laakiin dabcada aad buu uga dayriyeyo cid tasiixisayna ma laha taxriifka aada ugu badan buu leeyahay anugu maan arag kitaabkaasi ninka la yidhaahdo maxamed ibn cabdimucim iljawjari ee sharaxa iska leh kutub badan oo kalena iska leh imaamu sakhaawi kitaabkiisa ada laamic markuu tarjamada u samaynayo mise markii uu shawkani tarjamada u samaynayo shawkani markuu badru aalica tarjamada ugu samaynaya aad buu u ammaanayaa sakhawi laakiin tarjamada markuu u samaynaya laftiisu ammaan laakiin waxoogay yar buu taabtay intaa ka badan laba arrimood buu sheegayoo mushkilad ku lahayd wuxuu horta nin aad daki u abuhaa nin istixdaarkiisi iyo axaadiidta iyo istidlaalaadkana aada u xasuus badan buu ahaa nin ummaddu ay soo aadana waa ahaa laakiin wuu degdegi jiray oo ma fiirsan jirin buy wuu degdeg badnaa haddee ummaddii hadday adiga ku soo fiiriso ay ku soo aadda adnaa degdeg badnaata soo dhibaato maa warkaa tiri qarsoomaani maayo marka ummaddu ku soo aaddo warkaagu qarsoomi maayo intaa tiraadaba meel kastaa la marin haddii aad degdegtana waa dhacdhac badnaan nin dhacdhac badan warkiisana lala wareegayo waa dhib badan tahay marka haddaan ummaddu ku soo wada aadin dhacdhacaaga cidi meel ma wadwado hadday mar kastoo dadku kugu soo bato fiirsasho iyo kafiirsi badan bay u baahantah inaadan degdegin marka cibaaraadkiisa waxaa ka mid a wuxuu leeyahay saaracad kaana yusaaricu biquwati dakaa'ihi fi lkitaabai cala alfataawa fakaurat mukhaalafatuhu latii addaa ilayha cadamu taaniihi mukhaalafaad badanoo kafiirsanaan ay gelisay buu lahaa haddana mushkilad labaadoo uu lahaa buu sheegay dadka bini aadamka haddii aad degdeg badan tahay waxay fiican inaad durba soo noqosho badan tahay haddaad caro dhowdahayna inaad durba halmaan badan tahay baa fiican siday u yidhaahdeen haddaad been badan tahay inaad xasuus badan tahay baa fiican haddaad beenna sheegto hadhowna halmaanto adigoo baadurba isqarxin soo maaha haddaad cadhadh dhowdahay aadan halmaanna badnayn ood cuqdad lowtood cal caloosha wax ku hayso durbo waad carootay calooshaadana kama baxo ummadoo dhan baad iswaayaysaa haddaad durbo cadhadh dhowdahay inaad durbo halmaan iyo soo noqosho badan tahay way ku fiican tahay waxay dhaheen haddii aad deg deg badan tahayna durba inaad ka noqon og tahay baa fiican laakiin haddaad degdegto ka noqoshadana kugu adkaata soo dhib maa waad degdegta waad qaldantay kama noqon kartin laakiin way kugu adag tahay waxaan waan ka noqda inaad tiraado wuxuu leeyahay ha degdeg badnaadee uma fududayn wixii uu ku qaldama inuu ka noqdo markaasuu wuxuu leeyahay warubbamaa rubamaa yunabahu calaa dalika fiiha wa fii tasaaniifihi falaa yakaadu yarjicu uma fududa inuu ka soo noqdo waa mushkilad labaad degdegii mushkilad labaadoo uu keenay buu sheegay haddana degdeg sidiisaba fiirsila'aan buu keenaa mushkilad hadda innagana haysatoon moodaya waageennan keliya inay taagan tahay buu wuxuu halkaa sakhaawi ku sheegay mushkilad qadiimahoo hore inay ahayd buu ku sheegay nin intuu arday oo kitaab soo qoray oo wax isku soo aadaadiyey oo xogay horudhaciyo muqadimo inuu sheekh sameeyo raba sheekuna wuxuu muqadimada u samaynaya uusan aada uga fiirsaninee waraaqo ugu xaydxaydo masaladaasu ka hadlay ninka wuxuu yidhi wakadaa kaura tasaarucuhu ila alidni bilfatwa watadriisi bal wataqriidi cala tasaaniif inuu horudhaca maano u sameeyo kitaabta asaadirati min gayri lmutaahiliin kitaabtaasay qoreen dadaan ahal u hayn ay wax qoraan qisas buu sheegay marka kitaab nin soo qoray ninkaasi wuxuu yidhi cilmi iyo alab laguma aqoonin meel fardaha lagu waardeeyey xero farduu waardiyeyn jiray nin xero farda waardiyeyn jiray baa maalinka kataba kitaab fiqiga u keenayoo inta been ku jirta aan la askanayn intuu dhowr meelood fiiriyey buuba hal ammaana muqadimo ugu sameeyey marka kitaabkaa muqadimo loo samaynayo ood ku degdegtay weli oodan ka fiirsanin waa mushkilad maanta casriga jirta wey nin sheekhaa loo keeni dhowr mabxad buu fiirin muqadimo ammaanuu kitaabkii ku taagi kitaabkii haddii gudaha loo galo masaa'ib baad ugu tegi war ninkii sheekhaasay wax ka noqdeen kutubtiina waxaa lagu beecegeeyaa sheekh hebel baa muqadimo ii sameeyeyna nooc tijaare iyo tarwiij ay noqotay marka intabi masaladaasu ka hadlay sharax waa sharaxaas weli maanan arag sharaxa labaad ee kitaabkan uu leeyahay ee ugu qoreeyey nin reer shaam u ahaa laba mujalad baa lagu daabacay ihtimaamkiisa badani waa laba qaybood qaybina ihtimaam iyo saamayn badan kuma laha alfaadan furfurkeeda iyo macaanideeda maadaama ninka baqaacigaasi uu ahaa nin lugawi ah oo ashcaariya nadmi iyo adab iyo balaaqada kutub badan leh icraabteeda iyo mawqiceeda kelimada macaanideeda shicri iyo nadmi la yiri oo hala xiriira mararka qaarkood inuu kelimadii furfurkeeda luqa ahaan xooga saaro mararka qaarkood oo badanna uu sheega mawqiceeda icraabta ah jumladan ay ku jirto masaladaasi way ku badan tahay midda labaad masalada taxliilkeeda fiqhiga ah iyo masaladan fiqihaan macnaheeda waxa looga jeedana inuu waxoogay furfuro laakiin tacqiibaad iyo katabatagana aada isuguma mashquulin istidlaal iyo adilana wax badan oo danayna badan ma siinin labada arrimood marka sheekhu kitaabkiisu aad buu ugu fiican yahayo waa sharx mutawasit oo labada mujallada kitaabka saddexaadi waa kitaabkan anwaaru lmasaalik sharxi cumdati saaliki wa cuddat naasik maxamed zuhri hamraawi iska leeyahay oo culimmadii reer masar ka mida wax badanoo tarjamada kama helin laakiin waa ninka iskale minhaajkan xaashiyada yaree saaran asiraaj lwahaaj la yidhaahdo baa isagana midan iska leho isagu waktigiisa ma dheerayn walidaalika wuxuu muqadimada ku sheegayaa inay mataabicdan mustafa albaabi alxalabi ka dalbadeen sidaa darteedna wuu sameeyey sida kitaabkiisa alfaada markii macnaheeda la sheegay kadib laba arimood buu sheegay muqadimada inuu aada u danaynayo istidlaalaad iyo tafriicaad badan ma galo haddii imaamu nawowi iyo xilligoodii kadib tanqiix labaad iyo kala shaandhayn labaad madhabka ay ka dambaysay ama mutaakhiriintu ikhtiyaaraad tarjiixaad kuwii hore waxyaabo ka duwan ay yeesheen labadaa arimood iyo fatwada dambe masaa'ilkan waxay ka qabta haddii uu khilaafo inuu masaa'ilkaa baraarujinayo ayuu sheegoo wax ka tiltilmaamaa sharxa afraadi waa sharxan maxamed doctor mustafa diibi buqa ee la yidhaahda tanwiiru lmasaalik bisharxi wa cumdati saalik ee labada mujalad lagu taabacay isagana cinaayadiisa ugu badan ee uu xoogga saaraaye waxa ugu badan ee xoogga uu saaro waa jaanibka adilada adiladaasi ama nas kitaab iyo sunnaha ha noqdo ama aathaar ha noqoto ama tacliilaad iyo qiyaasaad fiqiya ha noqoto wixii uu mas'alada u tadliilin karo inuu saaro waana ninkii matniga abu shujaaca adilatu matni lgaayati wataqriib iskale weeye fiqiga shaaficiga ee jadiidkaana qoray alfiqi almanhaji waxaa la yidhahdaa qora ee xiyaha fiqiga shaaficiga ragga reer shaama ah ee reer suuriya ka qayb qaata ah wey waana ragga dakaatirada afaadishka ah ee cinaayada xadiidkana la weeye jaamacadda dimishk qismade ustaad alxadiidi wa culuumihi baa la yidhaahdaa kitaabkiisuna labadaa dhinac buu aada ugu fiican yahay marka afartaa shuruuxda ah weeye inta aan ka arkay kitaabka shuruuxdiisa inta aan ka maqlay saddexdan kale waa arkay anwaaru masaalik iyo fayd ilaahi maalik iyo tanwiir masaalik laakiin tasiil masaaliga weli maanan arag ninkii arkay hayaay waa jeclaan lahaa inaan martaalacdo balaanisha mariyo intaa kadib waxaynu aqriaynaa caawa waa muqadimadii kitaabka mualifku wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllahu calaa sayidina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin hada mukhtasaru calaa madhabi اlimaami الshaaficiyi raxmat اllahi tacaala calayhi waridwaanuh اqtasartu fiihi calى dikri الصaxiixi min almadhabi cinda الraaficiyi wالnawawiyi aw axadihima wqad adkuru fiihi khilaafa fi bacdi الsuwar wadalika ida اkhtalafa taصixumaa muqadima litasxiixi الnawawi jaazima bihi fayakunu muqaabiluhu taصxiixu الraafici wasamaytuhu cumdaة الsaaliki wacuddaة الnaasik wuxuu leeya alxamdu lilaahi allah mahad iskale rabbiاlcaalamiin caalamkan rabbi u ahaa wa sala allahu calaa sayidinaa sayidkeeni allah u naxariista muxammadin ahaa iyo wa calaa aalihi wa saxbihi aalkiisa iyo saxaabadiisa ajmaciina dhammaan in xamdiga ilaahi iyo salliga nabiga lagu furfurto markii la hadlayo ama wax la qorayo waa hadyigii nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam khudbo kastaoo xamdiga ilaahi uusan ku jirinna fahiya kalyadi jadmaa gacan go-anoo naaqisay lamid tahay buu yidhi in salliga nabiga lagu furfurtana xataa ducadu nabigu wuxuu sheegay cala salaam qofku hadduu ilaahay isa ammaano ducadana ku furfurta salliga nabiga kadibna ducaysa in la aqbalayo ninkii maalin aan ka horraysiinin salliga nabiga uu arkayna wuxuu ku yidhi amaa haadaa faqad cajil ninka waa degdegsan yahay ninka waa degdegsan yahay haleeli waayey xamdigii iyo salligii iyo haleeli waayey waa nin degdegsan caadadiiyo haddii culimmada muslimiintuna sidaasay kala dhaxleen laakiin cadiga marar barar waxaan soo tilmaannay markay curfiga culimmada muslimiinta ah dib ugu noqoto xandaladan ama xamdigan khudbatulxaaja la yidhaahdo kutubtooda kuma furfurtaan hal kitaab miyaa la sheegaa aimadii sunna fiqiga dheh xadiid dheh tafsiir dheh caqiida dheh siira dheh suluuq dheh taariikh dheh dhammaantood isku soo celceli sida ugu gaaban bay xamdiga iyo salliga ugu furfurtaan qaarkoodna alxamdu lilaah intaa keliya yihahdaanba laakiin khudbatulxaajada inagu hadda aan ka dhiganay wax kastoo la qoraya iyada iftitaax inay noqoto iyo waxaa isweydiin mudan markaan nidhaahna kitaabka iyo sunnada aan u raacno calaa fahmi salafi salafkiina inaan caado u ahayn qaacidada sheekh naasir iyo rag lamid raxmat ullaahi calayhim jamiican waxay keenaysaa inaynan sunno ahayn oo markay yidhaahdaan kullu nasin caamin tadamana ajzaan fii juzin min tilka اlajzaai lam yajri calayhi camalu salafi falcamalu bihi hayru mashruucin qaacida haddaan qaadano juz'iyada ta'liifkii in xamdaladan lagu furfurto oo ah curfu salaf cahdigoodii iyo wiraa miiraadkoodii aanaan ku haynin muqtadaa haadihi alqaacidati in saxat sixadeedaa la ysku haystaaye waxay keenaysaa inaan baasha haddii la sameeyo la badin inaan aada loo badinin amaa in la laazimiyo iyo calaa fahmi salafi saalix baan ku fahmaynaana dee halays waafajiyo haadaa kitaabkani mukhtasarun mid la koobay weeye calaa madhabi alimaami shaafici madhabka imaamu shaafici ee fiqiga ahaa raxmat ullaahi tacaala calayhi waridwaanuh ilaahay naxariistiisii raallihaanshihiisa dushiisa imaamu shaafici ha noqotay aamiin ilaahay subxaana watacaala ha ka raalli noqdo ha u naxariistee madabkii uu ka tegay ee usuusha iyo furuucda yeeshay ee madabka gaarka u taagan noqday oon soo koobay wey iqtasartu fiihi waxaan ku gaabsaday calaa dikri saxiixi qowlka raajixa sheegidiisa min almadhabi madhabka cinda araaficiyi wanawawiyi aw axadihimaa ee imaam abulqaasim iraafici uu tasiixiyey inuu raajix yahay sheegay iyo imaamu nawowi labadoodu ay isku raaceen aw axadihimaa ama midkood uu sheegay labadaa laba suuraba marka way u dhici kartaa mas'ale ay labadooduba ka wada hadleen ay isku raaceen de sidii buu u sheegayo iyadu magacaabitaanuma baahna masalada midkood un ka hadlay ka kale uusan kaba hadlinba nawowi kamaba hadline raafici baa tasiixiyey nawowina waa ka aamusay ama nawowi baa tasiixiyeyoo raafici maba soo qaadinba iyadana koodii uu haya tasiixiisuu sheegayaa waqad adkuru fiihi mas'alada inaan sheegaa dhici karta khilaafan khilaaf fii bacdi suwari suuradaha qaarkood iyo xaaladaha qaarkood inaan khilaaf sheegaan dhici karta goormo weeye wadaalika xilligaas iyo wakhtigaa aan sheegayo khilaafka ida ikhtalafa tasxiixuhumaa hadday iskhilaaftay iyagu waxay rajaxeen wey oy tarjiixii iyo saxiixii labadoodu iskhilaafaan khilaaf baan sheegayaa khilaaf baan sheegayaa inaan sheegaan dhici karta khilaafkaa laba ariiquu u sheegayaa mualifku marna wuxuu leeyahay wاصaxiixu kada wa kada halkaa waxaad ka garatay ka kale midkood baa صaxiixa qabo waa nawowi len muqadiman litasxiixi nawowi ku dhihi doonaaye kan laga raajix noqdayna waa tasxiixi raaficiya meesha ku lamaan ee ku qarsoon marba haddaad aragta madhabkan aلصaxiixu iyo alaصaxu qowl kalaa ku hoos jira imaamu nawowina madhabkiisa iyo manhajkiisa masalada muqadimada minhaajku ku sheegay mararka qaarkoodna qowlkii nawowi markuu jasmiyo kii raaficina khilaafsan yahay wuxuu ku leeyahay waa qiila waxayna masaa'ilkaa waqiiladu ka bilaaban doontaa baab awaani oo aan dheerayn qismu ahaaraad ka mida ah waa qiila halkaasu kaa dhihi doonaa kalfidati waqad adkuru inaan sheegaa dhici karta fiihi kitaabkan khilaafan khilaaf inaan ku soo guuriyo fii bacdi suwari suwarka iyo masaa'ilka qaarkood wadaalika ka xilligaasaan soo guurinayana waa ida ikhtalafa hadduu iskhilaafo tasxiixuhumaa qowlkay rajaxeen nawowi iyo raafici hadday isu khilaafaan ka raajixa wey muqadiman xaalaan hormarinayo litasxiixi nawawiyi imaamu nawowi tasxiixiisa aan hormarinayo jaaziman bihi anoo isaga goynaya oon labalabaynaynin oo qowlka asalkaa ah ka dhigaya ka kalena ama saxiixkan ku tilmaamaya ama intaan jasmiye ka kale qiila ku odhanaya fa muqaabiluhu markaan jasmiye wuxuu noqon tasxiixu raafici buu noqon raafici tasxiixiisa wa kitaabkan waxaan ku magacaabay cumdata asaaliki wa cuddat annaasiki waxaan ku magacaabay cumdaa saaliki asaalik huwa almutacabidu qofka cibaadaysanaya ee rabbigii ugu dhowaanaya axkaamtii shariicada inay say ahayd uu u raaco mukhaalafadeedana uu iska ilaaliyo oon cibaadaad keliya ahayn ee baabulcibaadaadna cibaada waa tahay baabulbuyuucna haddii xalaashii lagu dadaalo xaraanna la iska ilaaliyo oo niyadu wanaagsanaata be way tahay cibaada abaabu nikaaxna haddii xuduuddii la ilaaliya cibaado waa tahay qismu ljinaayaat walxuduudna taqaruban ilallaahi baa loo fuliyaa intabana inay sharcigii waafaqdaan la rabaa qofka xaalad kastoo uu joogaba axkaamtii shariicada alle inuu ku caabudo raba cumdata saaliki kii cibaadaysanayay wuxuu cuskanayey baan ka dhigay cuskashadii marka waxaad cuskanaysaa cibaadadii wixii loo cuskan lahaa ee qowlkii iyo madhabkii raajixee saxiixa ahaa baan ku magacaabay iyo wa cuddat naasiki mid ka cibaadaysanaya isagana saaligu waa ninka ariiqa cibaadada qaadaya naasikana waa kan cibaadaysanaya lafdigunbuu kala duwaye macnuhu isku meel buu socdaa cuddadana waa waxa la diyaarsado ama sida ushii la cuskada wey waxa la cuskanayana waa axkaamtan daahirka ah ee ama cumdada ah ama cuddada ah waxa cuskanaya ee qabsanayana waa qofka naasiga ee cibaadaysanaya saaligana ee ariiqii aakhira inuu qaadoo toosnaanta ku toosnaada doonaya kitaabkii saasaan ku magacaabay wallaaha as'alu alle keliya un baan weydiisanayaa waxay dhahdeen macmuulka haddii la hormariya xasri buu faa'iideeyaa an yanfaca bihi kitaabkan inuu ku anfaco kii qoray iyo kii akhrista iyo kii ka faa'iidaystaba mid anfaca oo loo aayo ilaahay inuu ka dhigo wahwa ilaahay xasbii kan kaafigayga igu filan weeye wa nicmal wakiilu mid la tala saarto oo kaafi noqdana isagaa ugu nicmo badan wax kale oon dan ka leeyahay ma jiro wey halkaas waxaa uu cashirkeenni ku ekaanayaa insha allahu tacaala habeen dambana waa ka sii wadaynaa hal mas'alaan idinku baraarujin marka fii khitaamka ramadaankii markuu dhammaaday buu ahaa kitaabkan inaan bilowno laakiin qadaran hadday soo gaartay wakti badan baa lumay marka si waktiga aan qayb u soo kabo bil labada bilood ee u horaysa waxaan xirayaa barnaamijkii su-aalaha waa xirayaa su-aala ma jiraan barnaamijka su-aaluhu bishan ilaa bisha dambe inta kitaabku waktigii inaan dhaafay waxoogay aan soo yarkabayno barnaamijkii su-aalaha meesha waan ka saaraynaa marka faaraxiyo yaan la eedeynoon la qabsane intii waraaqa aad ku soo daadisaan kitaabka unbaa soconaya subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ila